بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى من يفرد له الربع هذا مثكان من حكم من شخص حكم كيسو شخص قاسو يفرد له loo qoondeeyo alrubucu afar meelood hal meel dhaxalkii looga qoondeeyo halkan sheekhu wuxuu ka gudageli afar meelood hal yaa qaata dhaxalkii rubuc inta qaadanaysa ayuu sheekhu noo sheegi yufradu rubucu rubuc waxaa loo qoondeeyaa lithnayni laba ruux laba ruux oo keli ah ayaa waxay wax ku dhaclaan rubuc waa afar meelood hal meel ayay qaadanaya azawji ninkii islaana dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii ninkaasi marka wuxuu qaadan maalkii islaanta afar meelood markii loo qaybiyo hal meel ayuu qaada laakiin shardigan soo socda shardigan soo socda idaa waktigiiuu sawjku rubca qaataa kaana lisawjatii islaantii dhimatay farcun hadduu ahaado faracaasoo waarihun ee wax dhaxli kara farac wax dhaxla haddii islaantii ay ka geeriyootay ninkaasi wuxuu qaadan afar meelood hal meel ayuu dhaxalkii leey marka farac waaris maxaa loola jeedaa yacni sawjadii dhimatay farac waarisay ka tagtay farac wax dhaxla ayay ka tagtay faraca waariskaa sawaa'un kaana dakaran aw unhaa ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo marba haddii islaantii dhimatay carruurba ay ka tagtay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdee ninkaasi rubucuu leeyahy waa ninkii islaanta dhimatay qabi jiray islaanta dhimatay ninkii qabi jiray maalkii dhaxalkii wuxuu ku leeyahay afar meelood hal meel marka farac waaris la yidhi waxaa soo gelaya waxaa soo gelaya carruurtii ayeeyada ayuu ahay tusaale ahaan carruur iyadu ay toos u dhashay ma joogaan laakiin waxaa jooga waladulwalad waladulwalad ayaa jooga oo carruur ay iyadu ayeeye u tahay ayaa jooga laakiin caruur iyadu ay dhashay ma joogaan haddii waladulwalad uu joogo waa isla meeshii ninku wuxuu ku dhaxlaa rubuc afar meelood hal meel ayuu leeyahay marka idaa kaana lizawjati farcun waarid sawaaءun kaana dakaran aw unhaa walow kaana walada walad walad walad ba ha noqdo yacni carruuray toos u dhashay ma joogaan laakiin caruuray ayeeye u tahay oo ilmaheedu ay sii dhaleen xataa hadday joogaan ninku rubuc u leeyahay wa zawjati walizawjati zawjadiina waa loo qadaraa rubuca islaantii iyadana waxay wax ku dhaxashaa rubuc aw izawjaati ama xaasaskiina xaasaskii laba iyo saddex iyo afar gaarayay iyaguna rubucaasaa loo qoondeeyaa goormo markii islaamuhu iyagu ay rubac wax ku dhexlayaan idaa lam yakun lizawji zawjkii dhintay farcun waarihu farc hadduusan lahayn faracaasoo waarithun ee wax dhaxla tii haddaanu soo marnay oo kale islaantu iyaduna waa ahlu rubuc hadday hal islaan ninaa geeriyooday wuxuu ka tegey xaaskiisii ama wuxuu ka tegey laba xaas ama wuxuu ka tegey saddex ama wuxuu ka tegey afar halka rubuc ay ku yihiin halkaa rubuc ayay qaadanayaanay shirko ku noqonaya islaantu markaa ninka ninkii dhintay xoolihii uu ka tegey afar meelood hal meel markay dhexlayso maxaa shardi ah idaa lam yakun lisawji zawjkii dhintay farcun hadduusan u ahaanin faracaasoo waarihun wax dhexlay bilmacna almutaqadim farac waarihna waa macnihii haddaan kusoo fasirnay farac waarih maxaa loola jeedaa waa ninkii geeriyooday hadduusan caruur dhexlaya ka tegin sawaaءun kaana dakaran aw unhaa walow kaana walada waladi ilmihii asagu uu dhalay tusaale ahaan ma joogaan laakiin waxaa jooga ilmuu awowo u yahay ilmuu awoowe u yahay ayaa jooga ilmuu awoowe u yahay hadday joogaan islaantii ama labadii islaamad uu ka tegey ama afartii uu ka tegey maxay qaadanayaan rubc rubca iyaguna wax ku dhexlaya marka halkaa sheekh wuxuu noogu sheegay labadaa qof unbaa rubc wax ku dhexasha ninku rubcu wax ku dhexlaa haddii islaantii dhimatay ay ka tagto caruur ama gabdho ha noqdaan ama wiilaal ha noqdaan ama caruuray aye u noqda u tahay ha noqda waxaa kaloo rubcu wax ku dhexla islaanta haddii ninkeedu geeriyooto iyadana waa alrubuc hadduu ninku ka tegay caruur caruurtaas ama awowaha u noqdo ama kuwo asagu u dhalay ha noqdaan wiilal ha noqdaan ama gabdha ha noqdaan isku mid man yufradu lahu humun haadaa midkani man shaksi xukunkiisu shaksigaas oo yufradu lahu loo qoondeeyo athumunu sideed meelood hal meel xoolihii dhaxalkii sideed meelood markii loo qaybiyo hal meel qofkee ku dhaxla qofkee humunkaas wax ku dhaxla yufradu humunu humunka waxaa loo qoondeeyaa lisawjati islaantii xaaska ahayd ayaa loo qoondeeya awi zawjaati ama sawjooyin badan ayaa loo qoondeeyaa walow kuna arbaca afar xaasba ha noqdaan ninku afar xaas xataa hadduu ka tago oo caruurna ninkii uu ka tago yashtarikna fi athumun afartaas raaca waxay shirko ku noqonayaan xaasaska afartaa thumunkaas halkaas uloo sideed meelood hal meela ayay shirko ku noqonaya yufradu thumunu thumunka waxaa loo qoondeeyaa lizawjati zawjadii awi zawjaati ama zawjooyin fara badana loo qoondeeya idaa waqtigiiyaa loo qoondeeyaa kaana lizawji zawjka farcun uu u ahaado faracaasoo waarihun wax dhaxla farc wax dhexla hadduu u ahaado sumunka waxaa wax ku dhexla xaasaska yacni islaamaha laga dhintay bis unbaa sumun wax ku dhexla oo qaata xaaskaas laga geeriyooday islaantaasi hal islaan ha laga dhinto laba ha laga dhinto saddex ha laga dhinto afar ha laga dhinto waxay shirko ku noqonayaan humunkaas humunka goormay markaa shirko ku noqonayaan ama islaantu ay humun qaadan idaa kaana lizawji farcun waaris ninkii dhintay hadduu ka tegey caruur wax dhexlaya hadduu ka tegey yacni caruur wax dhexlaya hadduu ka tegey marka la leeyahay walow kaana alfarcu min gayriha islaantu yaysan bardhalina islaan kale ha u dhasha hadir islaan kale ha u dhasha maalan ninaa geeriyooday ninkii wuxuu ka tegey hal xaasuu ka tegey wuxuu kaluu ka tegey eh, hal caruur ah oo halkaan xaas aysan u dhalinayn islaan kaloo waa hore dhimatay ayaa u dhashay cunugan maxay wax ku dhaxli islaantaas marka islaantaas maxay ku humne wax ku dhaxli yacni shardi ma aha ilmaha yani isagu uu ka tegey oo uu ka geeriyooday ninku inay iyadu dhasho shardi ma aha iyadu inay dhasho shardi ma aha tusaale ahaan ninkii waa geeriyooday wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo hal caruur ah oo islaan kaloo waa hore dhimatay iyo ka tagtay maxay wax ku dhaxli humun islaantaas joogtaa humunay qaadan marka saasaa loola jeedaa idaa kaana lizawj farcun waarid hadduuba zawjku ah yani ka tegey oo farac wax dhaxla hadduu ka tegey walow kaana walada walad waa tii haddaanu soo marnay o kale ilmuhu xataa awowo u yahay walow kaana min gayrihaa ilmahaas uu ka tegey iyaduba yaysan dhalin haddii rabo islaanta joogta yaysanba dhalin haddii doontay marba haddii farac uu ka tegey ninkii islaantaasi humun ayay wax ku dhaxli oy qaadan man yufradu lahu aلثuluthaani haadaa midkani xukmu man shaksi xukunkiisa weeye shaksigaasoo yufradu lahu loo qoondeeyo aلثuluthaani huluthaan loo qoondeeyo huluthaanka waxaa weeye waa xoolihii oo saddex meelood loo qeybiyo laba ka mida xoolihii oo saddex meelood loo qeybiyo laba ka mid ah ayaa waxaa la yidhaha huluthaan yufradu huluثaani huluثaan waxaa loo qoondeeyaa liarbacatin afar ruux ayaa huluثaan wax ku dhexloo loo qoondeeya bintay sulbi dhabarka labadiisii gabdhood ayaa loo qoondeeya iyo fa agtara wax ka sii badan idaa lam yakun lahumaa labadaas gabdhood oo bintu sulbiga ah aw amase lahunna ama gabdhahaas faraha badan oo bintu sulbiga ah mucasibun mid casabeeya hadduusan u ahaanin gabdhaha gabdhaha mid casabeeya hadduusan u ahaanin wuxuu ku leeyahay sheekha huluhaan waa maalkiioo saddex meelood loo qeybiyey laba ka mida ah. waxaa wax ku dhaxla afar rug waxaa wax ku dhaxlaya bintay sulbi laba bintu sulbi haddii meesha ay joogaan bintu sulbi maxaa loola jeedaa waa meydka dhintay gabdho uu toos isaga u dhalay oo awowo uusan u ahayn bintu sulbi marba hadii lagu yidhaha isagaa toos u dhalay awowo uma aha labadaa gabdhoodoo bintu sulbi oo toos isagu u dhalay meydku waxay qaadanayaan xoolihii saddex meelood markii loo qaybiyo laba ka mida ayay qaadanaya waxaa kaloo bintu sulbiga la mida fa akara laba bintu sulbiya wax ka badan saddex gabdhoodoo meydku uu dhalay afar gabdhoodoo meydku dhalay wixii ka sii badan uluaankaasay shirko ku noqonaya uluaanka ayay shirko ku noqonaya laakiin maxaa shardi ah idaa lam yakun lahumaa labada bintu sulbi ow lahunna ama labada bintu sulbi wixii ka badan waa gabdho badan oo banaatu sulbiye mucasibun ruux casabeeya hadduusan gabdhahaasi la joogin ama haddii ruux casabeeya uu la joogo mas'aladu markaas waxay geli lidakari midlu xadi اlunhayeyn mid casabeeya maxaa loola jeeda mid casabeeya waxaa loola jeedaa bian kaana akhaahunna walaalkoodaa la joogo walaalkood oo wiila ayaa la jooga oo meydkii dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhoodoo isagu uu dhalay iyo wiil waa isagu dhalay yani waa saddex walaalo ah saddex walaalaha uu ka tegey laba waa gabdho midna waa hal wiil markaa dhaxalku gabdhahani markaa ma ku dhaxlayaan uluaan ma qaadanaya marba haddii wiil meesha u joogo uluaan ma qaadanayaane masaladu markaas waxay tegi lidakari midlu xadi اlunhayeyn oo waxaa la leeyahay wiilkana laba ulood isaga hala siiyo gabdhahana markaas hal ul ha qaybsada halkaas ul ay qaybsanaya markaas wa bintay libni wiilka labadiisii gabdhood ayuu u sugnaaday huluhaanku iyo fa akhara wax ka sii badan idaa lam yakun lilmeyti meydka waladu sulbin waladu sulbi hadduusan u ahanin dhabarka waladkiisii yani awlaad isagu toos uu dhalay haddiisan joogina loola jeeda walaa lahumaa labada bintulibnina ow amase lahunna ama banaatulibniga faraha badan mucasibun mid casabeeya hadduusan u ahaan waxaa kaloo huluhaan wax ku dhexluu ku leeyahay sheekhu raximah ullah wa bintayi alibni wiilka labadiisii gabdhood iyo faagtara wax ka badan wiilka labadiisa gabdhood maxaa loola jeedaa waa labo gabdhood oo meydku awoowo u yahay kuwii hore waxay ahaayeen laba gabdhood asagu toos ugu dhalay uu aabbo u yahay masaladaan soo maray masalada labaadna waxaa weeye waa laba gabdhoodoo awowo u yahay oo wiilkiisaa dhalay meydka awowo u ah gabdhahaas marka awowaha uu yahay laba ha noqdaan saddex ha noqdaan toban ha noqdaan soddon iyo wixii ka badan ha noqdaan maxay shirko ku noqonayaan huluhaanka huluhaanka gabdhahaas awowaha loo yahay huluhaankaas iyaguna ku dhexlaya iyagana maxaa shardi ah markay huluhaan qaadanayaan gabdhahaas awowaha meydku u yahay waxaa shardi ah idaa lam yakun lilmeyiti waladu sulbin haddii meydka uusan u ahaanin dhabarka weladkiisii dhabarka weladkiisi maxaa loola jeedaa caruur asagu uu toos u dhalay haddaysan meesha joogin kuwan ilaa awowu u yahay gabdhahan awowu u yahay caruur asagu aabba uu u yahay meydku haddaysan joogin amaa haddii caruur meydku aabba u yahay ay meesha joogaan tusaale ahaan hadduu wiil noqdo midkaas aabbaha uu u yahay wiil hadduu noqdo haddee kuwaan gabdhahan awoowaha loo yahay waaba la xijaabi markaas waaba la xijaabi albaabka mama soo geli karaa markaas baabul irti oo dhan albaabka dhaxalka maba soo geli karaa gabdhahan awoowaha loogu aadan yahay marba hadduu dakar joogo oo meydku uu dhalay oo aabba uu yahay hadduu joogo waxaa kaloo aan soo marnay masalo noocaas oo kale ah haddii laba binto ay gaaraan laba gabdhood oo meydku aabba uu u yahay hadday joogaan laba gabdhood ay joogaan iyagana sidaas oo kale waxay xijaabayaan gabdhihii awoowaha loo ahaa oo xoogaa waa iskaashanayaan laba hadday gaaraan laba hadday gaaraan waa iskaashanayaanoo waxay xijaabayaan gabdhihii meydku awoowaha u ahaa kuwana xijaabayan laba gabdhood way ijaa waxaa kaloo xijaabi kara hal wiil hal wiiloo meydku aabba uu yahay isaguna way xijaabi karaan idaa lam yakun lilmeyti meydka waladu sulbin haddii meydka waladu sulbi hadduusan u ahaanin oo xijaab walaa lahumaa labadoodiina waa labadii gabdhoodoo awowaha loo ahaa ow lahunna ama gabdhihii faraha badnaayo awowaha loo ahaa mucasibun uusan usugnaan mid casabo geliya waxaa kaloo shardi ah mid casabo geliya hadduusan la joogin midka casabada geliya in badan soo marran waxaa loola jeedaa walaalkood oo ku darajo ah waa dakarun fii darajatihinna waa wiil ayaga ku darajaah wiil ayaga ku darajaha hadduu joogo labadii bintulibniyo wiilku awo yacni meydku awoowaha u ahaa wiilaama jooga walaalkooda markaas maxay noqonaya masaladu lidakari midlu xaddi lunhayeyn maalkay qaybsanaya maalkay qaybsanayaanoo wiilkuna hal ulu yeelan yacni labada gabdhood jooga iyagana hal ulay isla yeelanaya ay wadaagayaan qaybta saddexaad ee wax ku dhaxasha walukhtayni laba gabdhood laba walaalo ah ayaa hulutaanku u sugnaaday labadaas walaalaha oo ashaqiiqatayni ee ku aabaya hooyo ah meydkii meydkii laba gabdhood oo walaalo ah oo ku aabaya hooyo ah iyo fa wax ka badan saddex gabdhood oo ku aabaya hooya ah, shan gabdhood oo ku aabaya hooya ah, ayuu meydkii ka tegey ayagana maxaa shardi ah gabdhahan meydka ku aabaya hooyada markay hulutaan qaadanayaan waxaa shardi ah idaa lam yakun lilmeyti waladu sulbi haddii meydka uusan u ahaanin waladu sulbi hadduusan joogin caruur uu toos u dhalay hadduusan joogin walaa waladu ibnina uusan joogin wiilka caruurtiisiina aysan meesha joogin oo caruuruu meydku awowo u yahana aysan meesha joogin walaa abun aabbana uusan meesha ahaanna waa shard walaa lahumaa labada gabdhood oo shaqiiqateynka ah oo meydkii ku aabbay hooyo ah ow lahunna ama gabdhaha faraha badan oo meydkii ku aabbay hooyo ah mucasibun walaal casibeeyo ku darajo ah hadduusan intaasoo shuruudaha loo xiri waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay huluthaan waxaa wax ku dhexla meydk yani ninkan wuu dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhood oo shaqiiqatayn iyo fa laba gabdhood oo ku aabba iyo hooye ah ayuu ka tegey iyo wixii ka badan saddex gabdhood shan gabdhood oo ku aabba iyo hooye ah ayuu ka geeriyey wax ku ciriiriyana dhaxalkii lama hayo oo maxaa shardi ah idaa lam yakun lilmeyt waladu sulb waxaa shardiga walaalahan markay dhaxalka soo gelayaan haddii meydka waxaa shardi ah waladu sulbi hadduusan lahayn waladu sulbi maxaa loola jeedaa caruur asagu uu dhalay haddaysan joogin amaa caruur meydku uu dhalay hadday joogaan haddee ukhtaynka shaqiiqeynku maba iman karaan meesha sooma geli karaan khusuusan hadduu dakar yahay wiil hadduu yahay tii hadda aan kusoo marnay bintulibni masaladii bintulibniga aan kusoo marnoo kale fain kaana dakra xajab akhawaati shaqiiqaat hadduu dakar yahay walaalihii shaqiiqeynka asaaba xijaayayo oo wuxuu leeyahay meydku waa aabbahay adinka muxuu idin yahay waa walaalkay ku andacunaya anna waa aabbahay waabay dhalay wiilkan dhahaya waa aabbahay isagaa ijaab isagaa ijaabay ijaabaya haddii sidaas oo kale laba noqdaan laba gabdhood oo dhahaya annaga waa aabbaheen adiga walaalaad sheeganaysa oo aabbaheen waa sidii o kale waa xijaabaya waa isgarabsanaya waxaa kaloo shardi ah walaa waladu ibnina waa inuusan ahayn meesha wiilka caruur uu sii dhalay waa inaysan joogin gabdhaha marka la leeyahay ay qaadanayaan gabdhaha meydka ku aabbay hooyaa waxaa shardi ah meydku caruur uu awoowo u yahay waa inaysan meesha joogin haddii caruur awoowo u yahay meesha ay joogaan maalan wiilba ku jiro waa sidii oo kale maslada hadda aan soo marnay waa xijaabaya laba gabdhood haddii soo noqdaan waa isgarabsanayaan waa xijaabayan walaalaha waa xijaabayan walaalaha shaqiiqaadka waa xijaaba waxaa kaloo shardiga walaa abun labada gabdhoodoo walaalaha markii meydka ay ulusaan ay ku dhaxlayaan aabbana inuusan meesha jooginna waa shardi لأn الأba yaxjibu الأkhawaati الshaqiiqaat aabbuhu isagaa xijaaba walaaloo dhan saa cagta marinay saa xijaaba walaal labadii gabdhood oo meydka ku aabbay hooyadaana ow ama gabdhihii faraha badnaayo meydka ku aabbay hooyada ahaa mucasibun uusan usugnaan waa shar markii ulusaan qaadanayo walaal casabeeya amaa haddii akhun fii darajatihinna walaal isku darajo yihinayo wiil walaalkooda ayaa meeshii jooga masaladu markaas ulusaan way ka bixiyo lidakari milu xadil unfayey ay maalkii u qeybsanaya masalada ugu dambeysay afaraad ee dadka ulusaan wax ku dhaxla walukhtayni laba gabdhood ayuu u sugnaaday ثuluثaanku laba gabdhoodoo laba walaalo ah wاlukhtayni laba gabdhoodoo meydka walaalihiis ah walaalahaasoo lilabi aabba u sugnaadeen iyo fa agara laba walaalaa wax ka badan hadda maxaan soo marnay ukhtayn shaqiiqaynaan soo marnay ukhtayn shaqiiqayn uluaanku u dhexlayaan haddii shuruudihii ay oofsadaan waxaa kaloo uluaan wax ku dhexleeya iyagana laba gabdhood oo meydka ku aabba ah tii hore waxayaad ku aabbay hooyo laba gabdhoodaad jooga oo meydka ku aabba iyo wax ka badan laba gabdhood wax ka badan iyaguna uluaan ay qaadanayaan wax dhaxalka ku ciriiriya haddaysan meesha joogin maxaa shardi ah sidii masaladii hadda aan soo marno kale fiiri idaa lam yakun lilmeyiti waladu sulbi labadan gabdhood iyo waxa ka badanoo meydka ku aabbaa markay ulusaan qaadanayaan haddii meydku waladu sulbi uusan ka tegin waladu sulbi maxaa loola jeedaa caruur asagu uu dhalay hadduusan ka tegin waa sidii masalada aan soo marno ilmaha haddii wiil uu ku jiro waa xijaabahaya labadii gabdhood oo dhahayay midkan ku aabbana dakarkaa xijaabay lann isagu wuxuu leey waa aabbahay iyaguna waxay leeyihiin midkan ku aabbana isna wuxuu le saaba i dhalayba ayagaa ka sokay marka hadduu dakar yahay xajabaha haddii laba gabdhood ay yihiinna sidaas oo kale mitaaimna hadday yihiin waa xijaabayaan iyaguna waa isgarabsanaya waa isgarabsanaya haddii hal gabar ay tahana maalan yani wuxuu ka tegey meydkii hal gabar oo aabbo u yahay uu ka tegey meeshana iyagana waxaa jooga yacni laba gabdhood oo ku aabba ah ayaa markaas meesha jooga waxay noqonayaan markaas casabay noqonaan casab ayay markaa noqonayaan idaa lam yakun lilmeyti meydka waladu sulbin hadduusan ahayn walaa waladu ibnina uusan ahayn waxaa kaloo shardiga meydku caruur uu yacni awoowo u yahay oo waladu ibni ah waa inaysan meesha joogo caruuru awoowo u yahay hadday meesha joogaan labadii gabdhood oo meydka ku aabbaanahay dhahayay dhaxalka ma soo geli karaan khusuusan haddii caruurkan waladu ibniga dakar uu ku jiro si masalada aan soo marin wiil hadduu ku jiro meesha maba iman karaan mar walba haddii laba gabdhood ay noqdaanna waa isgarabsanayaano gabdhihii meydka ku aabbaha ahaa way xijaabay walaa waladu ibnina uusan ahaan walaa abin aabbana uusan meesha ahaanin sida masaladii soo marno o kale aabba hadduu joogo dee aabba wuxuuba xijaabi jiray gabdho oo ashiqa ah oo midka ku aabbaya hooyaha xijaabi jiray kuwan waaba aabba bis ay ku aabba xijaaba walaa axaduna uusan ahayn meesha axadkaasoo min alashiqaa'i ee ku aabbay hooye ah midka ayagu waxay dhahayeen ku aabbaan nahay soo maaha ku aabbaan nahay ay sheeganayeen labadan gabdhood waxaa shardiga meesha inaysan joogin walaalo sheeganaya inay ku aabbay hooye meydka haddii walaalo ku aabay hooyo sheeganaya hadday meesha yihiin fain kaana dakaran xajabahaa wakadaa ukhtaani shaqiiqaan hadduu hal wiil ku jiro oo dhahayo meydkan ku aabbay hooyo ah gabdhihii dhahayo ku aabbaan ahay wiilkaasaa xijaabay labaga hadday gaaraan laba gabdhood oo meydka dhahayo ku aabbay hooyaan nahay hadday gaaraan ukhtuliabin waa xijaabaya ukhtuliabin ayagaa xijaabay labadaa gabdhood walaal lahumaa labadii gabdhoodoo meydka ku aabbaha ahaa mucasibun mid casabeeya uusan u sugnaan ow lahunna ama gabdhihii faraha badnaayo meydka ku aabbaha ahaa mucasibun masaladii haddaan soo marno kale walaal casabogeliya inuusan joogin waa shardi walaal casabogeliya maxaa loola jeedaa gabdhihii meydka ku aabbaha ahaa walaal ku daraja hadduu yimaado walaal ku daraja hadduu yimaado masalada markaas tuulisaan way ka bixi waxay geli markaa lidakari midlu xadi lunfayeen man yufradu lahu huluثu haadaa ruux haadaa midkan man shaksi wey shaksigaasoo yufradu lahu loo qoonteeyo aلthuluثu saddex meelood hal meel loo qoonteeyo halkan sheekhu wuxuu uga hadlay dadka thuluث wax ku dhaxla thuluث waxaa loola jeedaa maalkii saddex meelood markii loo qeybiyo hal meelay qaadanayaan dadka yufradu thuluثu thuluثka waxaa loo qoonteeyaa lithnayni laba ruux laba ruuxaa thuluث wax ku dhaxla alummi hooyaa loo qoonteeya hooyo xoolihii yacnii meydka uu ka tegey wiilkeedu uu ka tegey ama gabadheedu ay ka tagtay saddex markii loo qaybiyo hal meelay wax ku dhaxlo laakiin maxaa shardi ah idaa lam yakun lilmeyti meydkii dhintay farcun hadduusan u sugnaanin faracaasoo waarihun ee wax dhaxla hooyo markay saddex meelood hal meel ay qaadanayso waxaa shardi ah haddii meydku uusan ka tegin farac wax dhaxla farac wax dhaxla marka lagu leeyahay waa sidii oo kale aan soo mari jirnay sawaun kaana dakaran aw unha haddii meydkii uu yani wiil uu ka tegey ama gabar uu ka tegey hooyo markaas maxay u guuri ahlu la geena ahlu noqon mayso sudusay aadi markaas maalkii markii lix meelood loo qaybiyo hal meel ay yeelanaya carruur haddii meydku uu ka tegey wax dhaxlaya haddii laakiin marka la leeyahay hooyo saddex meelood ay hal meel wax ku dhaxli waa haddii wiilkeeda uu dhintay wax caruurana uusan ka tegin ama gabadheedii aa dhimatay wax caruurana kama tegin ulay qaadeen ul ay wax ku dhaxli walaa cadadun tirana aysan ahaanin cadadkaasoo min alikhwati ee walaalihii ka mida walakhawaati ee walaalihii dhadiga ahaa ka mida ikhwadu waa walaalihii ragga ahaa walakhawaadna waxaa loola jeedaa walaalihii dhadigaha ka mida walaa cadadun tirana aysan ahaanin tiradaasoo min alikhwati ee walaalihii ka mida walakhawaati walaalihii dhadiga aha ka mida waxaa kaloo shardiga walaalo dhadiga ama walaalo yacni gabdha ah walaalo gabdha ama walaalo raga inaysan meeshii joogin oo tacaduday maalan labay gaari laba gabdhood ama laba wiil ama isdhaaf wiil iyo gabar walaalaha meeshii jooga ama laba wax ka badan ayaa meeshii jooga hooyo markaa ثulث wax ku dhaxli mayso walaalo haddii meeshii joogaan ama ha noqdaan walaalahaasi walaalo ashiqa ah oo meydka ku aabbaya hooyo ha noqdaan ama kuwa ku aabbaa ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan marba haddii walaalo badan meeshii ay joogaan hooyo ثulثkii waa laga riixiyo sudus ay aadi sudus ayay aadi marka marka marka lagu leeyahay alummi hooyo uluay wax ku dhaxasha idaa lam yakun ilmeyti farcun waarisun farcun waarisuntaa waxaa soo gelaya walow walada walad yani ilmo asaga uu toos u dhalay kaliya shardi ma ah hooyada wiilkeedii waa dhintay laakiin wuxuu ka tegey wiilu u yahay awoowe uu ka tegey wiilu ayuu u yahay yuu ka tegey hooyadii markaa ulus ma qaadanayso ahlu yani soomaalida hadal af soomaaliga ku dabdiyaan waxay dhahaan habar welad weyday welad weladkiis weyday walaalo tacadudo weysay sudus u waylacatay ulud u waylacatay habar welad weyday welad weladkiis weyday walaalo tacadudo weysay ulud u waylacatay habarta haddii welad weyso welad weladkiisna uusan jirin walaalo tacadudona ay weyso ulud u waylacatay yani ulud ay wax ku dhaxleen habar walad weyday walad waladkiis weyday walaalo tacadudo weysay uluku waa ilacatay intaas hadday weyso ulu aadiga walad hadduusan joogin walad waladkiis uusan joogin walaalo tacadudo isan joogin ahlu ulu intaan hadday joogaanna ahlu sudus intaan hadday joogaan ahlu sudus wاlithnayni wاlithnayni labuu u sugnaaday uluku iyo faagtara wax ka badan oo min alkhwati walaalihii ragga ahaa aw ilakhawaati walaalihii dhadiga ahaa walaalahaasoo lilummi ee heeyo u sugnaadeen idaa wakhtigii warisuu walaalahaas ay wax dhaxlaan wadalika bian lam yakun ilmeyti meydka waa hadduusan u ahaanin aslun asal hadduusan u ahaanin asalkaasoo dakarun ee rag ah walaa farcun uusan meydka u sugnaanin farac faracaasoo waarisan wax dhaxla wuxuu ku yidhi sheekha hulus waxaa wax ku dhaxla laba ruux hooyo waa ka soo baxnay shuruudaheeda hooyo markay ثulث qaadanayso iyo shuruudaheedi waan ka soo baxnay waxaa kaloo ثulث wax u dhaxla wal itnayni laba ruuxuu ثulثka u sugnaado iyo fa agara wax ka badan labada ruux oo min alikhwati walaalo raga awil akhawaati walaalo dhadiga ah walaalahaasoo lilummi hooye u sugnaadeen hooye u sugnaadeen maxaa loola jeedaa meydkiiyay ku hooyo yihiin bis ku aabbay hooyo ma ahan ku aabbana ma ahan waa ku hooyo meeshii markaa haddiiba laba ay gaaraan awlaadu unkaas kuwaas uu meydkii ku hooyaa haddayba laba gaaraan iyaguna waxay qaadanayaan uluay wax ku dhexlayaan shuruudaha soo socda haddii la helo ulu ayay wax ku dhexlayaan ulukii marka sheekhu wuxuu yihi min alkhwati aw ilakhawaat ha noqdaan wiilal ama ha noqdaan gabdho kuwaas meydka ku hooyada noocay doonaan ha noqdaan uluay wax ku dhexlayaan yastawi fi الثuluثi dakaruhum wa unhaahum uluskana waxaa ku sinaanaya wiilkooda iyo gabadhu way ku signaan meeshan waxay ka mid tahay masaa'ilka wiilka iyo gabadhu ay sinaanayaan xagga dhaxalka hore waxaan usoo mari jiray lidakari midlu xadil unhayeyn haddii wiil iyo gabar ay meesha ay ku kulmaan wiilkuna laba ulow qaadan jira gabadhuna hal ulay qaadan jirta laakiin owlaadu umka way ka bedelan masaladu hadday marayso owlaadu um walaalo meydka ku hooye ah marba haddii masaladu halkaa ay marayso shirkay noqonayaan waa sinaanayaan weliba wiilka iyo gabadhu wiilka iyo gabadhu jijinay noqonayaan ma kala badsanayaan awlaadu um hadday yihiin walitnayne labo ayaa uludka u sugnaaday iyo faagtana wax ka badan labadaasoo min alikhwati walaalihii ragga ahaa awil akhawaati ama walaalihii dadigaa ka mid a walaalahaasoo lilummi hooyo u sugnaaday idaa waktigii ayaa uludku walaalaha lilum u sugnaaday warihuu ay wax dhaxlaan goormay ulud qaadanayaan walaalahaas meydka ku hooyaan markay wax dhaxlayaan oo maraysan wax dhaxlin miyaa jira waa jiraa maraysan wax dhaxlin waata sheekhu kuu sheegi doono fiir wadaalika bian lam yakun lilmeyti meydka waa inuusan u ahaanin aslun asal waa inuusan meydku lahayn markay walaalaha meydka ku hooyaan wax dhaxlayaan waxaa shardi ah meydku inuusan asal lahayn asalkaasoo dakarun ee nin ah asal nin ah waa inuusan meesha joogin oo meydku uusan ka tegin asalnina marka maxaa loola jeeda ilaa iyagu waxay sheeganayeen soomaa meydkan ku hooyanna saasay ku dhexlayen meeshii waxaaba yimidba mid dhahaya meydkan anaa dhalay asalkiisii ah anaa aabban ah. ama waxaa yimid mid dhahaya jadaan ahay awow aabbaha aabbihiisa ah aa markuusan aabba joogo markaasuu awow booska yimaadaa aabba ma joogo laakiin wuxuu leey ana awowa ah. owlaadda u maxaa meesha u yaalla waa la xijaab ma dhexlaya aabba hadduu joogana ma dhaxlayaan lannahu aabbuhu sidaan soo marray wuxuuga xijaabi jiray uu ka adkaa jiray ashiqadii kuwii ashiqada ahayo meydka ku aabbaya hooyada ah uua ka adkaan jira u xijaabi jira kuwan uma daahayo marka meydka ku hooyo ah walaalo meyd ku hooyo ah uma daahayo aabbuhu wax ama dhexlayaan idaa warasuu hadday walaalahaasi wax dhexlaan bian lam yakun ilmeyti meydka aslun asal inuusan u ahaanin asalkaasoo dakarun anina walaa farcun faracna uusan u ahaanin a ah markay yani wlaado ay ku dhexlayaan ثuluث ay qaadanayaan faracaasoo waariثo ee wax dhaxla waxaa kaloo shardi ah walaalahaas meydka ku hooyada markay ثuluث qaadanayaan meydkii dhintay waa inuusan farac waaria ka tegin farac waariثoo wax dhaxla waa inuusan ka tegin farac waariث maxaa loola jeedaa sawaaءun kaana dakaran aw unhى ama wiil ha ka tago ama gabar ha ka tago kul minhumaa yaxjubu أwlaad اlأm um waa masأalada keliya oo gabadhun ha igu xijaabayso hadda masaailkii waxaan soo mari jir fain kaana dakaran xajaba haddii wiil ku jiro au xijaabayaan soo mari jir tan maxay tahay haddii owlaadba u meesha ay joogaan oo dhahayo walaalo oo meydka ku hooyo ah ayaan nahay sheegan ay meesha joogaan meydkii hadduu gabar ka tegey xataa gabadhaas owlaadba unka way ka adagta walaalihii meydka ku hooyada ahaa way ka adagta marka gabar ha joogto ama wiil ha joogo waa isku mid waa xijaabayo maxay xijaabayaan walaalihii sheeganaya midkan ku hooya dadakaa man yufradu lahu sudusu haadaa midkani man shaksi way shaksigaasoo yufradu lahu loo qoondeeyo assudusu lix meelood hal meel maalkii lix meelood markii loo qaybo hal meel dad qaada yufradu sudusu sudus waxaa loo qoondeeyaa lisabcatin toddoba ruux toddoba ruuxa sudus wax ku dhaxasha aladi aabbaa loo qoondeeya aabe sudusu wax ku dhaxla goorma idaa kaana lilmeyti meydka farcun hadduu u ahaado farcaasoo waarihun ee wax dhaxla sawaaءun kaana dakaran ow unhaa aabbe sudusuu qaataa waa meydka aabbihiis meydaa dhintay aabbihiisaa nool aabbahaas wuxuu qaadanaa maalkii lix meelood markii loo qaybiyo hal meeluu qaadanaa maxaa shardi ah idaa kaana lilmeyd farcu waari hadduu meydku ka tegey farac wax dhaxla yani meydkii ayaa wuxuu ka tegey farac wax dhaxla faracaas wax dhaxlaya ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo marba haddii meydku wiil ka tegey ama uu gabar ka tegey aabbe ahlu lix meelood markii loo qaybiyo ayuu hal meelood uu qaaday hal meel ayuu qaaday markaas de marka hadduusan wax ka teginna faracba kama tegin meydaa dhintay aabbihiis bisaa jooga meydkii dhintana caruur kama tegin wiilna kama tegin gabarhna kama tegin aabe markaas muxuu wax ku dhexlaa ahluulus waayo markaas ahluulus wuu noqona marka ee markuu ahlusudus noqonayo waa markii meydkii uu caruur ka tegay waljaddi awoowe ayaa loo qondeeyaa suduska suduska awoowe isaguna wuxuu suduskuu qaataa idaa kaana lilmeyti meydka farcun hadduu ahaaday faracaasoo waariثun wax dhexlaya waa sidii hadda aan aabbaha kusoo marnoo kale saan aabbaha kusoo marnoo kale awoowaa jooga awoowahaasi markaa isaguna ahlu sudus weeyo maalkii lix meelood markii loo qaybiyo hal meel qaadan bishardi laakiin meydka uu awoowaha u yahay haddii caruur uu ka tegey waa sidii aabbaha hadduu caruur ka tegey markaas wey markuu awoowuhu qaadanayo ahlu sudus sudus markaasuu qaadanayo waxaa kaloo shardi ah walam yakun lahu lilmeyti meydkana uusan u ahaanin abun aabba uusan u ahaanin maxaa kaloo shardiga ah, awoowa markuu meesha booska imanayo kursiga dhaxalka kusoo fadhiisanayo waa haddii meydka aabbihiis uusan noolayn meydka aabbihiis hadduu nool yahay awoowa muxuu soo dooni markaas ma iman karo meesha aabbaaba ka sokeeya aabbaa xijaabaya walummi hooyo ayaa suduska u sugnaaday hooyo ayaa suduska u sugnaaday idaa kaana lilmeyti meydka idaa waktigiiya hooyo suduska u sugnaaday kaana lilmeyti meydka farcun waarifa farac wax dhaxla hadduu u ahaaday waa intii la anfiyey shuruudihii la diidayey markii aan hooyo dhahaynay wax ku dhaxashaa ulu hooyo ulu ay wax ku dhaxashaa maxaa la diiday idaa lam yakun lilmeyt farcun waarif walaa cadadu min alikhwati walakhwaad sudusay hooyo wax ku dhaxashaa idaa kaana lilmeyti farcun waarif meydka hadduu ahaaday farac wax dhaxla meydaa dhintay hooyadiis hooyadiisaa joogta hooyadaasi waxay qaadanayaan maalkii lix meelood markii loo qaybiyo hal meel ay qaadan laakiin maxaa shardi ah hadduu meydku caruur ka tegey meydku hadduu caruur ka tegey hadduusan caruur ka teginna waa middaan soo marnay sooma ahlululus wey markaas caruur hadduusan ka tegin markaan soo marnay farcun waariu markuu sheeku ku leeyahay sawaaءun kaana dakaran unsa wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo marba haddii meydku wax ka tegey hooyo ahlu sudus wey hooyo ahlu sudus marba haddii meydkii wax ka tegey hooyo ahlu sudus wey ow amase cadadun hadduu meydka u tiro tiradaasoo min alikhwati ee walaalihii ragga ahay awil akhawaati ama walaalihii dhadiga ahay ka mid waxaa kaloo hooyo ay yani sudus markay qaadanayso waxaa kaloo sudus ay qaadan haddii meydkii farac waarisa kama tegin wax caruura meydku kama tegin laakiin waxaa hooyo ciliirinaya oo meeshan jooga walaalo raga oo meydkii ku walaala ama walaalo dhadigaha jooga oo hooyo ciliirinaya markaas maxay qaadaneen ahlu sudus walaalahan haddaysan joogina walaalahan haddaysan joogina farac waarisa uusan jooginna ahlu ulu ahlu ulu ulu bay qaadan weliba walaalahan cadadun min alkhwati walakhwaat markuu sheeku leeyahay meydka haddii walaalo uu ka tegey oo raga ama dhadiga laa farqa fiihim walaalahaas waxba ha kala farqin ha noqdaan walaalo meydka ku aabbay hooya ha noqdaan walaalo ku aabba ah ha noqdaan walaalo ku hooya marba haddii walaalo meesha ay joogaan hooyo waa ahlu sudus hooyo waa ahlu sudus walaalaba haddii meesha joogaan tacaduday walaalahaasi ku aabbay hooyo ha noqdaan meydka ku aabba ha noqdaan ku hooyo waa isku mid waljadati ayeeyo ayuu sudusku u sugnaaday waa aljadda liabin ow liuminaa loola jeeda meydka aab yacni aabbihiis waa jaddo ka imanaysa xagga aabbaha ka imanaysa aabbay dhashay ama waa jaddo ka imanaysa xagga hooyada hooyay dhashay waa isla laa farqa fii farqi mala ayeeyo iyaduna waa ahlu sudus sawaaءn kaanat min alabi ow min alum waa ayeeyo yani dhashay aabbe aabbe dhashay meydka aabbihiisay dhashay ayeeyaan ahay ku dhaxlay ama meydka hooyadiisay dhashay ayeeyaa ahay ku dhexle ayadaa sudus ay qaadan ayadana maxaa shardiga ah? ayay markii sudus qaadanayso idaa lam takun lilmeyti meydka umun hooyo haddaysan u sugnaan de anugu ayeeyaan ahay sheeganaysay hooyo haddayba nooshahay markaas bisu hooyo haddayba nooshahay markaas bisu ow amase jaddatun ama meydka haddaysan ayeeyo kale u sugnaanin ayeeyadaasoo aqrabu ka dhow minhaa min aljadati ayeeyadii kale ka dhow anigu ayeeyaa ayeeyaan ahay dhehaysa soo maaha ayeeyo kaloo ka dhowaatay see uga dhowdahay ayadu waxay leedahay meydka ayeeyadiisaan ahayoo yacni aabbihiis aabbihii kalaan sii dhalay meydka aabbihiis maana abbaha kale awowaan sii dhalay leedahay awowaan dhalay meydka awowihiisaan dhalay meeshana maxaa yimid mid dhehaysa anigu aabbihiisaan dhalay haddaad awowihiis dhashay anugu meydka aabbihiisaan dhalo anaa kaa sokay bs taas fog marka waa la xijaaba middaas fog waa la xijaabaya middan ka sokaysaa xijaabaysa ow amase abun aabbe hadduusan meydka u sugnaan ayaa shardi aabbahaasoo adlad ayeeyo bihi bilabi aabbaha ay ku soo dhowaatay waxaa kaloo shardi ah ayeeyo markay sudus qaadanayso haddii meesha aabba uusan joogin waa meydka aabbihiisa meydka aabbihiisa uusan joogin aabbahaasoo ayeeya iyaga ay ku soo dhowaatay oo dhinaciisa ay ka timid aabba dhinaciisa ay ka timid haddii markaas meesha ay joogto oo aabbahaas uu joogo ayeey waa la xijaabi markaas sudis iska dhaafa dhaxal oo dhanba yacni meesha waxba kuma laha iyadoo in maxay wax ku dhexlaysa ayeeyaan ahayoo meydka aabbihiisaan aan aan dhalay ayay dhehaysa meydka aabbihiisaaba yimid midka aabbihiisa ama ana ama aabbihiisan ba aabbihiisa ayaan bata mis ay ma dhaxlayso warkaas ma dhaxlayso leanno aabbahanay kusoo dhawaatay aabbahanay dhashay aabbahan ay kusoo dhawaatay oo aabbahan iyada dhashay ow amase aguna aabba hadduusan meydka u sugnaanin aabbahaasoo adlad ayay bihi aabbaha ay kusoo dhawaatay hadduusan aabbahaasi joogin wa binti libnina sudusku waa u wiilka gabadhiisa wiilka gabadhiisii iyo fa agara halkaas gabar wax ka badan bintilibnigaasoo maca binti sulbi binti sulbi micigeeda ahaatay waxaa kaloo sudus wax ku dhaxlaya bintulibni yani bintulibniga waxaa weeye meydkan awowo u ah meydkan dhintay gabaruu awowo u yahay oo wiilkiisu dhalay ama wixii ka badan laba bintu ibni saddex bintu ibni shan bintu ibni oo meydku awowo u yahay iyaguna waa ahlu sudus laakiin maxaa shardiga markay ahlu sudus noqonayaan maca binti sulbiya shardi maca bintu sulbi waxaa shardi ah bintu sulbi inay meesha joogto bintu sulbi maxaa loola jeedaa yacni waa meydka gabaru aabbo u yahay meydka gabaru aabbo u yahay oo dhalay iyo meeshii waxaa ku kulmay bintu sulbi bintu sulbi eh, bintul ibni bintulibni oo meydku awogo u yahay iyo gabaruu meydku toos u dhalay labadaa gabdhood hadday meesha yimaadaan bintulibnigu maxay qaadanaya sudus tanna maxay qaadanaya bintu sulbi soo marnay nisay qaadanay ilaa walaal casabeeyaa meesha ma jiro walaal casabeeya ma jiro nisa iyada wax ku dhaxlay tanana sudusay la boodi midda bintulibniga oo maalan hadda tusaale ahaan haddii yani bintulibni hal xaba u ku misaalineen hadday ka badan tahana waa la mid hadday ka badan tahay iyadana waa la mid tusaale ahaan meeshii waxaa jooga laba bintu ibni oo laba gabdhoodoo w meydku u u yahay ayaa meeshii jooga halkanna dhinacan kalena maxaa ka soo jooga hal gabar oo meydku u dhalay oo bintu salbi ah hal gabar oo meydku u dhalay ayaa meeshii ka soo jeeda marka bintu salbigaas iyadu waxay qaadaneen ahlunisay qaadana iyagu waxay qaadanayaan ahlu sidis saasay ku dhexlayaan sidiskaasay shirka ku noqonaya oo iyagu ay qaybsanayaan mar walba wabintulibni u sugnaaday sudisku iyo fa agara wax ka badan bintulibnigaasoo maca bintusulbi bintusulbi micigiisa ahaatay walufti walaalna waa u sugnaaday sudisku gabar walaala walaashaasoo lilabi aabba u sugnaatay fa agara wax ka badan hal gabaroo meydka ku aabbaa wax ka badan laba gabdhoodo meydku aabbaa saddex gabdhoodo meydku aabbaa maca alukti ukhtadaas liabkaahu maca alukti walaasha micigeeda ahaatay ukhtadaasoo ashaqiiqati ee ku aabbay hooya yani ujeedada sheekh meesha uu ka leeyay waxaa weye sudus waxaa kale wax ku dhaxla meesha waxaa jooga ukhto liab ama wax ka badan ukhto liab waxaa loola jeedaa waa hal gabar ama labo gabar ama saddex gabar oo meydka ku aabba ah dhinacan kalena maxaa ka soo jeeda ukhto shaqiiqa ukhto shaqiiqaho dhinac waxaa ka soo jeeda oo meydkii ku aabbo iyo hooyo ah marka gabdhahan oo dhahaya meydkan ku aabanahay hal gabar ha noqdo laba ha noqdo saddex ha noqdo sudisay qaadan midaan shaqiiqana maxay qaadanay marka ya waa hal gabar oo shaqiiqo ah ya ahlunisw ahlunisw yani wakto shaqiiqa keligeed hadday tahay infurido ay tahay ahlunisw mise iyadu wax ku dhaca wlukti walaashay u sugnaaday walaashaasoo lilabi aabba kaliya usugnaatay sugnaatay faagtara wax ka badan maca alukti walaasha micigeeda xaalay ahaatay ukhtadaasoo ashaqiiqati ee meydka ku aabba iyo hooyo ah walakhi walaalna walaalna waa u sugnaaday walakhi walaalna waa usugnaaday sugnaaday meeshan waxaa kaloo ku jira masalo kale meeshan ka dhalanaysa masalo kale oo iyadana inaan isxasuusino muhima oo aan soo qaadanay ayaa jira meeshan ka dhalanaysa walakhi walaalkiina sudusku waa u sugnaaday aw amase alkhti ama gabadhii walaasha ahayd ayuu sudusku u sugnaaday walaalkaas ama gabadhaas walaashaahu lilummi hooyo u sugnaaday idaa waktigiiu u sugnaaday sudusku warihaa labadoodu ay wax dhaxlayaan yacnii akhli ama alkhti lilummi ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye meydkan dhintay walaalkiisaa jooga laakiin ku hooya bis ah ama walaalkiis ma jooge walaashiisaa joogto ku hooyo ah maxay qaadanayaan ahlu sudus hooyada kuwaas ku hooyada ahlu sudus ayay qaadanayaan laakiin maxaa shardi ah idaa warita walaalahaas meydka ku hooyada inay wax dhexlayaan ayaa shardi ah oo maraysan wax dhexlaynaa jira walaalo oo meydka ku hooya maxaa ka mid ah ya haddii asal uu jiro aabba meeshii jooga asal dakar haddii meeshii joogo wlaadii yani dhahay meydkan ku hoyna uma dhexlay muddaha casharkan kusoo qaadan asal hadduu joogo waxaa kaloo la mid aysan ah, wax dhexlay farac waarisa meydkii dhintay hadduu xataa gabar xataa hadduu ka tegey yani walaalihii dhahayay meydkan ku hooyanna aan soo marray wala xijaabahay gabadhaasa xataa ka adag oo xijaabayso walaki walaalu u sugnaaday ama walaashii u walaashaasoo lilummi hooyada u idaa waritaa labadooda hadday wax dhexlayaan ayaa suduskaasi u alwasiyaةu haadihi midani axkaam اlwasiya tani waa dardaaranka axkaamtiisii sheekhu markuu dhaxalkii iyo faraa'idkii soo dhameeyey halkan wuxuu ka gudageli dardaaranka iyo axkaamtiisii alwasiyaةu wasiyadu luqatan min luqatin xagga luqada al-iisaalu gaarhsiin wasiye xagga luqada carabiga waxaa la yidhaha in shay qofka wax la gaarsiiyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tabarucun samafal waa sadaqo dardaaran bxaqin xaq la samafalo xaq in la sadaqaysto xaqaasoo mudaafin loo tiiriyey limaa bacda almowt dhimashada wixii ka dambeeya loo tiiriyey walow taqdiiran walow kaanat اlidaafatu utiirinta bacda almowt loo tiirinayo taqdiiran qadaridba ha noqoto qadaridba ha noqotay waxaa loo tiiriyey limaa ayoladii kiya xaqaas loo tiiriyey bacda almowt mowtka bacdaha sheekhu wuxuu kuugu tacriifiyey dardaaran waxaa la yidhaah waa inaad xaq sadaqaysato xaqaasoo aada u tiirinayso bacda almowt oo maxaad leedahay kitaabkan bacda almowt hebelaan u dardaarmay hala siiyo bacda almowt waa shardi sadaqada waxay uga bedelan tahay wasiyadu iyadu waa xaq loo tiirinayo bacda almowt xaq loo tiiriyey bacda almowt aniga haddaan dhinto kitaabkan hebel hala siiyo haddaan dhinto booskan hebelaan ka dardaarmay hebel ha la siiyo taas waa xuquuq la dardaarmayo qofkuna uu milkinayo bacda almuut fii xayaati alwasiyi ma milkinayo qofkan dardaarmay intuu nool yahay milkigiisa alaabtaas ma gelayso bacda almuut walow taqdiiran marka maxaa loo leeyahay waa tabaruc bixaq la tabarucay xaqaasu mudaafin loo adiifiyo limaa bacda almuuda loo adiifiyo walow kaanat alidaafatu taqdiiran adiifinta bacdalmowd loo adiifiyey mid la qadarayaba ha noqoto mid la qadaraya maxaa ka mid a tusaale ahaan wuxuu yidhi awsaytu bi hada alkitaabi lifulaani kitaabkan hebelaan u dardaarmay bacdalmowdna ma dhihin bacdalmowdna ma dhihin waa isaga qadaranta waa isaga jirtaa meesha walow taqdiiran saasaa loola jeeda lannahu bacdalmowd waxaa laga fahmi lafdu lwasiya marba haddaad tihi shaygaan hebelaan u dardaarmay xataa bacd almowt haddaadan dhihin hebelaan u dardaarmidaasa laga fahmo bacd almowt marka walow taqdiiran saas uga jeeda aba iska qadar tabarucaasoo laysa tabarucu bitadbiirin dibdhigis aan ahayn oo addoonkii tadbiirin tadbiiri اlcidqi xorayntii oo la dibdhigay aan ahayn walaa tacliiqi cidqin xorayntii oo yani meel lagu xiray oo shardi lagu xihana aan ahayn wuxuu sheekhu leeyahay wasiyada dardaaranka ka mid ma ahan tadbiir اlcidqi tadbiir اlcidqi maxaa loola jeedaa xoreyntii wala dibdhegi yani waxaa tihi anta xurun bacda mowti addoonkaaga yaad la hadla addoonkaagi adiga aad iska lehed ayaad waxaa tihi anta xurun bacda mowti aniga markaan dhinto kabacdi aad xorta ma wasiya ma aha wasiyataas waa laga soo reebi weli sheekh laysa bitadbiirin tabarucaasoo laysa bitadbiirin aan ahay tadbiirku laysa min alwasiyati dardaaranka ka mid maa addoonkaaga haddaad ku tiraahid yani haddii aan dhinto xoraa tahay goormu xoroobi markaad dhimato xoroobi maca annahu laysa min alwasiya dardaaran walaa tacliiqi cidqi cidqi shardi lagu xiray isagana ma aha cidqi meel lagu xiray isaguna ma ahan maalan qofkan yani eh, xirnimadiisii ayaad shardi ku xirtay waxaa tihi waxaa haddaad samayso xoraa tahay ayaad tiri laysa biwasiyatin isagana waxaa haddaad samayso xuraata haddaad tiraa isagana wasiyo ma ah dardaaran labada mas'alaba tacliiqu cidqiga iyo tadbiirka labadoodaba dardaaran laguma tiriyo arkaanu اlwasiyati haadihi tani arkaanu اlwasiya tani waxaa weeye dardaaranka tiirarkiisii wey dardaaranka tiirarkiisii wey sheekhu halkan wuxuu ka gudagel wasiyada tiirarka ay iska leedahay arkaanuulwasiyati dardaaranka tiirarkeedii arbacatan afar wey muusin qofkii dardaarmay qof dardaarmay waa in la helo wa muusan lahu mid wax loo dardaarmay oo qofkii xoolaha loo dardaarmay wa muusan bihi maalkii la dardaarmay waa maalkii wasiiqatun hadalkii iyo hadalku adeegsanaya arkaanta afartaa shuruudulmuusi haadihi tani shuruudulmuusi tani waa qofkii dardaarmay shuruuddiisa qofka dardaarankiisu ansaxayo shuruudihiisa shuruudulmuusi qofka dardaarmayo shuruudihiisii alaaatun saddex wey atakliifu takliif takliif maxaa loola jeedaa an yakuuna baaliq caaqil waa inuu qaangaar yahay caqlina leeyahay qof aan qaangaar ahayn dardaarankiisu ma ansaxayo saqiirkii hadduu da yihaaho kitaabkan ama dhulkan ama lacagtaydaan hebel u dardaarmo ma ansaxayo qofku hadduu majnuun yahana ma ansaxayo dardaarankiisa walxuriya shardi ah xurnimo la yidhi maxaa baxay addoon hadduu wax dardaarmo ma ansaxayo wاlاkhtiyaar اkhtiyaarna waa shardi qofku waa inuu ikhtiyaarkiisa ku dardaarmo haddii la qasbo qasab ku dardaaranay ma ansaxayo isaga shuruud اlmuusaa lahu shaksigii wax loo dardaarmay shuruudihiisa shaksiga wax loo dardaarmi karo shuruuduu iska leeyahy shuruudulmuusaa lahu shaksiga wax loo dardaarmi karo shuruudihiisu alaaثatun saddex wey cadam اlmacsiyati macsiyo weynteedii wey shaksiga wax loo dardaarmayo waa inaadan macsiyo u dardaarmin wax dembiya macsiya waxaa loola jeedaa dembi wax dembiyo shareecada khilaafsan waa inaadan u dardaarmin wa in kaana haba ahaado muusallahuga ruuxa wax loo dardaarmayo jihatan ay jihatan caamatan jiho guudba dardaaranku ha noqdo waa inuusan macsiyo ahayn jihada guud maxaa ka mid ah ilaa wasiyada muusallahugu mucayanna wuu noqdaa jiho caamana wuu noqdaa qofka wax loo dardaarmay hal shaksiyuu noqon karaa hebel hebel ayaan xoolahan ama kitaabkan u dardaarmay markaas maxaa la yidhaha muusaa mucayana oo la magacaabo jihada caamkana maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah maalan uu yihaaho yacni gurigan waxaan u dardaarmay fuqarada fuqaradan u waa jiha caama markaas jiha caama marka walow jiha caama haba noqdee yani dadka wax loo dardaarmayo jiha caamaba dardaaranku ha noqdee waxaa shardiya inuusan macsiyo ahayn fuqarada guud markaad leeda waxbaan u dardaarmo waxaas fuqarada aad u dardaarmayso waa inuusan dembi ahayn wax macsiyaha dembiga waa inuusan hadduu wuxuu wax macsiya yahay lama dardaarmi karo macsiya hadduu yahay lama dardaarmi karo maalan kaniisad oo kale iyo kaniisad wax lagu camiro oo kale iyo waxaas looma dardaarmi karo qofna wa kownuhu ahaanshadiisa wey musallahuga shaksiga wax loo dardaarmo macluuma waa inuu noqdo shaksiga loo dardaarmayo shaksi la og yahay waa inuu noqdo shaksi la og yahay waa inuu noqdo maxaa baxay haddaad tiraa awsaytu liaxadi haadeyni rajulayn labadaa nin mid ka mid ahaan kitaabkayga u dardaarmay labadan qof mid ka mid a ah ayaan kitaabkayga u dardaarmay ma ansaxayo ma ansaxayo wa kownuhu musaalahuga shaksiga wax loo dardaarmayo ahaanshadiisa way ahlan lilmilk milkiga waa inuu ahal u yahay qof waxay milkin karaa inuu yahay waa shardi falaa tasixu limeyitin meyd ma loo dardaarmi karo ma ansaxayso meydkana wax u dardaarmi lann waxba ma milkin karo waxba ma milkin karo meyd wax loo dardaarmo ansaxay wa kownuhu muusaa lahuga shaksi wax loo dardaarmayo ahlan waa inuu ahal u yahay lilmilki milkiga waa inuu ahal u yahay in hadduu yahay muusaa wax loo dardaarmayo mucayanan shaksi la magacaabay hadduu hadduu shaksi la magacaabo yahay waa inuu ahal milkiga u yahay ahal waa inuu milki u yahay hadduu mucayan yahay mucayan la yidhi maxaa baxa jihadii caamka ahayd jihadii caamka ahayd hadduu yahay inuu markaasi milkiga ahal u yahay shardi ma ah waxaad dhihi kartaa fuqaradan u dardaarmay kuwa hadda jooga iyo kuwa dhala doona gurigaas ha wixii fuqaraaho ayaan gurigaas inay degaan ku hoydaan aan u dardaarmay fuqarada hadda joogta iyo kuwa hataa hadda ka dhalan doona lanna waa jiha caama haddii musaalahuga jiha caama hadduu yahay shardi ma aha inuu yahay saalix wa ahla lilmilki inuu milkiga ahl markaas u yahay shardi maaha haddii jihadu caam tahay amaa haddii uu yahay shaksi mucayana waa inuu markaas milkiga uu ahl u yahay shuruud lmusaabihi haadihitani shuruud lmusaabihi maalkii la dardaarmay shuruudihiisi waa maalkii la dardaarmayay shuruudihiisi shuruudulmusaabihi shayga la dardaarmayo shuruudihiisa alaaatun saddex wey kownuhu shayga la dardaarmayo ahaanshadiisa weeyo maqsuudan wax loo qasdo waa inuu yahay wax bini aadamku ay nafci uga qasdaan waa inuu yahay falaa tasixu اlwasiyaةu bidamin wa mima laa yuqsad dhiig iyo wax lamid ahoo bini aadamku aysanba nafci u oqoonin dardaaranku kuma ansaxayo dardaaran wax bini aadamku uusan nafci u oqoonin dardaaran kuma ansaxayo waxaa la a ah, yani alximaaru zamin dameer jiisih oo kale alximaaru zamin dardaarankiisu ma ansaxayo emerjiis isagana qof in loo dardaarmo ma ansaxayo wa kownuhu ahaanshadiisa weeye shayga la dardaarmayo qaabilan mid aqbali kara linaqli guurin mid aqbali kara waa inuu ikhtiyaaran min ikhtiyaar ikhtiyaar in loo guuriyo waa inuu shaygan uu aqbali karo ikhtiyaar in loo guuriyo waa inuu shaygani uu aqbali karo waxaa shardi ah shay qof kale loo guuri karo oo milkiga inta laga raro qof kale milkigiisa loo guuri karo waa inuu shay weyn waa sidaas aqbalay waxaa jira waxyaalo aan aqbali karin inaad qof kale siiso qisaaskiia xadulqisaas ayaa ka mida ah. maalan haddaad tidhaahid qisaaskii ninkaasa aabbahay iga dilay xaqii aan dilashada ku hebel u dardaarmo xaqii aan dilo lahay ninkan ila aabbahay iga dilay xaq dilashaan ku lahaa xaqii dilashadii aan hebel u dardaarmo ma ansaxay لأن الqisaas laa yaqbalo الnaqla qisaas ma aqbalo in qof kale loo guuriyo oo loo rabo ma aqbalayo marka wax ikhtiyaarkaaga aad ku rari karto oo qof aad siin karto wuxuu inay yihiin waa shardi xadulqadafkana waa sidoo kale xadulqadafka isagana naqli ma aqbali karo xadulqadafka waxa weye qofaa zina kugu tuurtay qofaa wuxuu ku yihi zaniyat maxaad ku leedahay siddeetan karbaashaad ku leedahay siddeetankii karbaashaad qof u dardaarantay ma ansaxayo an waxa wey waxyaalaha aan naqliga iyo eh, in qof kale lagu wareejiyo aan aqbali karin ma aqbali karin wa kownuhu shayga musaabihiga oo la dardaarmo waa inuu yahay mubaaxa wax la baneeyo sharcigu ogol yahay mubaaxa la yidhi maxaa baxay aalat lahu lama dardaarmo aaladaha lagu cayaaro mismaarka iyo waxyaalaha heesaha lagu garaacayo inaad qof u dardaaranto ma ansaxay lannu sharcigu ma uusan banayn khamradii oo kale iyo waxyaalahaas xaaraamta ah lama dardaarmi karo ma ansaxayo dardaaranka shardu siiqati اlwasiya haadihi midkani shardu siiqati اlwasiyati dardaaranka siiqadiisa siiqadaa shardigeedu qofku markuu dardaarmayo muxuu leeyahay qaabku u hadlay shardu siiqati اlwasiyati dardaaranka siiqadiisa siiqadaa shardigeedii lafdun waa dhawaq horta dhawaq waa shardi niyo keligee dardaaran maku ansaxayo cuquudda waxay ka mid tahay wasiyadu aysan niyada kaliyuhu kaafinayn waa niyeystay shaygaan inaan tartaar ma ansaxayso lafdun dhawaq waa in la dhawaq lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bihaa bilwasiyati dardaaran inuu ka wado dareensiinay lafdi laga fahmi karo inuu dardaaran yahay waa inaad ku dhawaaqdo ka awsaytu lahu bikadaa qofkan waxaasaan u dardaarmay dheh ama acduuhu lahu bacda mowti dhimashadeeda ka bacdi siiya dhimashadeeda ka bacdi siiya aw huwa lahu bacda mowti shaygan isagu u sugnaaday bacda mowti dhimashadeeda ka bacdi ayuu u waxyaalo un noocaasoo tusinaya inaad qofkii wixii ku wareejisay oo dardaaran waa inaad la timaadid suuratu wasiyati hadihitani suuratu wasiyatani waa muuqaalka dardaaranka qaabka loo dardaarmo suuratu wasiyati dardaaranka muuqaalkiisa an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaha awsaytu licamrin camar waxaan u dardaarmay bimiati dinaar boqol dinaar ayaan camar u dardaarmay qaabkaasu dardaarmay ow yaquula ama waa inuu yidhaha markaas maxay tahay awsaytu licamrin bimiati dinaar muusaa lahugii muxuu yahay qofkii loo dardaarmay waa mucayan shaksi gaar loo magacaabo haddana wuxuu ku miaalinaa muusaa lahugii oo ah jiha caama jiha caama ow yaquula ama waa inuu yidhaaho zayd awsaytu lilfuqaraa'i bihadihi awsaytu lilfuqaraa'i fuqarada waxaan u dardaarmay bi haadihi tan taasoo addaycati hantida ah daycada waxa la yidhaha hantida maguurtada ah hantidan maguurtada ah waxaan u dardaarmay ayu faqiir fuqar oo dhan fuqar oo dhan marka haduu yidhah maxaa soo gelaya almawjuuduuna fi hada alcasri wاladiina sayuujadu bacda alcasr kuwa hadda jira iyo zamanka ka bacdi kuwa dhala doona kuwa dhala doona ayaa soo gelaya marba hadduu yidhaaho awsaytu lilfuqaraa bihadihi الطayca allah subحana